cadaalo oo ka dhexeeya daraaddeed eh, ama dee ruuxana cibaado badnaa iyo taas aan lagu simin markay riwaayaya umuuraha noqoto taas baa adigu uu soo qaatayba wey iyadoo ila jirta buu leeyahy maca maakii iyadoo lala qabo nadaqa bihi oo taa aynoo raaciso waa daliil kale nadaqa bihi oo ah dadkii dee maraatibtoodii la ilaaliyo nadaqa bihi uu ku dhawaaqay alqur'aanu oo min qowli illaahi tacaala wa fawqa kulli dii cilmin caliim ku kastoo cilmi laba ka cilmi badan macalima kaba sareeyo dee kan mid kasta mid kala ka cilmi badan kaasna mid kala ka cilmi badan ilaa cilmigu uu ku dambeeyo ilaahay subxaanahu watacaala uu kuba dambeeyo si halkan hay mufasiriinta kuba fasireen bal markaa taasna dee iyadna waxay keenaysaa waa maraatibtaa iyo rutabtaa in laba ilaaliyo markaa sheekhu wuxuu yidhi waa labadii qaybood ee hore inoo sheegay qaybtii saddexaadna way dambaysaaye facalaa naxwi maa dakarnaa waxaan soo sheegnay naxwigii oo min alwujuuhi wujuuhdaasa oo axaadiida saa u kala horraysiinaya xagga ruwaadda ah ayaa nu'allifu aan alifaynaa aan ururinaan isu geynaynaa maa sa'alta waa ninkii axmed ibnu salameedee ka dalbay kitaabkan in wixii aadna weydiisatay ee min alakhbaari axaadiidayd can rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi xaggiisa ka ahaatay saasaan ku wadaynaayoo labadaa qismi ama labada qole axaadiistoodii kitaabka waan ku warinaynaa walow si ugu warinayaa aanay kuwana ay asal tahay kuwana istishaad iyo marmarka uu baahda ay tahay inuu axaadiistoodii badsan oo raggaa barhkood lagu tirinaya buxuur alcilmi inay yihiin cilmu dee bad ay ahaayeen axaadiisoodii dhowr shan iyo lix iyo baa barhkood ku sugan kuwa qaarkood halhal baa kagaba sugan marka iyaga ma yahayn waa istishaad iyo mutaabaco wax yaroo uu kasoo qaatay oo ayuu markaa kaba warinayay laakiin axaadiisoodii wax ka midi kitaabka ama way noogaba sugantay dee kolley waxyaalana waan arki doonaa marka qismiga saddexaad iyo wuxuu ka yeelayo ayuu halkan kaba bilaabayaa kolley casharkuna halkaasi inoo joogo allah subxaana wa tacala aclam إمام المؤلف رحمه الله تعالى فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم waxaan adigu dee weli khudbaddii ama hordhacii muqadimadu ay lahayd ama diibaajada tay kaba cabiraan baa inoo socotay waxaanan soo aragnay oo uu inoo soo sheegay sheekhu raximahu llahu tacaala axaadiidan uu naqlinayo inoo soo warinayo inuu ama dee ruwaadda warinaysa saddex qaybood ay dee noo yihiinba ama waa habkii uu ku alifayay shardigiisii saddexda qaybood wuxuu ka dhigay kuwa qaybta koowaad raggii iyagu xufaada ahaa ee idqaanka badan lahaa oo kuwa uu amhila inoogu soo qaatay sida mansuur iyo acmash iyo dee ismaaciil bin abi khaalid iyo ama ibnu cawn iyo ayuub iyo bal matalan waa dabaqada waana kuwa axaadiisooda horraysiinayo sinfiga labaadna wuxuu kaba dhigay qoom cadaalo kuwa la wadaagsaday oo dad dee cuduul ah cadaala ay u sugnaatay <coughs> sidqi iyo run lagu yaqaan laakiin dabdiga iyo idqaankay lahaayeen aan lahayn oo kuwaasna markuu kuwa hore axaadiisooda wariyuu raacin doonaa walow aan soo sheegnay raacintaasi dee inay mutaabaca iyo shaahidtay bal aanu axaadiisoodiina wada badsan <clears throat> marka ku qoladii saddexaad ayaa imika halkan inooga bilaabmaysa waa marka la eego dabaqaadkii ruwaaddu ay lahaayeen uu inoo sheegay qoladii saddexaad kuwan weeye kollay laba qaybood buu sheegi doonaa laakiin isku mid buu ka dhigayaayo kol haddii xadiidkoodii la wada celinayo xaggaa ha sii kala liiteenbe qayb keliyuu ka wada dhigayaa walow si u dhigayo dee afar ba ay qaybood noqonayso laakiin waa qayb keliya kuwani noqonayaan markaa bal intaynaan gudagelin isagoo hadalkiisu ahaa sinfiga horean axaadiistooda warin doonaa markan dhambeeyaan kuwa kala raacin doonaa ragna wuu inoo magacaabay dee sinfiga labaadaas caddo bnu saa'ib iyo yaziid ibnu abi siyaad iyo layth ibn abi sulayt ibnu sulaym ibn abi sulaym iyo cawf ibnu abi jamiila iyo ashcat lxumraani buu dabaqa dabaqada labaadii nooga markaa magacaabay labada nine kale kolley ragga saddex hore way ka heer sarreeyaanoo waa rag fiqaadee eh, laakiin waxaanay gaadhsiisnaynun labadan kale ibnu cawn iyo ayuub baanay gaadhsiisnayn hamihaariye macnaheedu maaha raggaas inay kitaabka ku wada sugan yihiin axaadiistoodu oon ku wada arki doono oo sidaan xalayba sheegnay cadaa kitaabka dee axaadiiskuma laha labadan kalena wax yaroo kooban bay ku leeyihiin cawf bn abi jamiile iyo ashcat alxumraani ashcat alxumraani waa nin hiqaa ah, dee waxyaalo ragga ayaanu laba sinaanin laakiin kitaabka dig kuma laha riwaayo cawf bn abi jamiilena xadiid keliya ayuu ku leeyaba kitaabka mihaalun buu ka dhigay inay ruwaaddu iyagoo isku dabaqo ah xagga ay fadliga iyo itqaanka ku kala tegsan yihin buu amhilo inooga dhigay maha macnaa raggan xadiiskoodu waan wada warinayaa oo kitaabkayga ku wada sugan yihin maaha bal waa taa qaybaha hore ama ah, qaybtaa ah oo magacyadan soo aragnin baan uga jeedanta ka wuxuu uhi sheeku raximah llahu tacaala faama ama mamaa kii kaana ahaaday minha akhbaarta kaba mid ah waa axaadiisii aan qowmin qoom xaggood ka ahaaday oo qowm ay warinayaan qoomkaasoo hum iyagu cinda ahlilxadiidi dadka iyagu ahluxadiidka ah iyaga agtooda muttahamuuna kuwa been lagu tuhmayaa inay axaadiis beena wariyaan oo been iyo kadib lagu tuhmayo waa guud ahaan boo la isku waafaqsanya dee itihaamkoodii ama inay dee dad wadaaciin oo axaadiis beena ah uun jirin rasuulka ilaahay u nisbeeye ay yihiin aw amase cinda alakhari minhum intooda badan ee ahlucilmiga ka mida agtooda ah kuwa mutahamiina falasnaa manihin tashaaqalu kuwa ku shuqloomaya bitakriiji xadiidihim xadiidkooda warintooda oo dadka iyagu mutahamiinta ah ee been iyo axaadiis beena inay wariyaan lagu tuhmayo ama kadib taas lagu tuhmayo iyaga asal ahaan waa qaybtii saddexaadna waa dabaqadii saddexaad ee ruwaadda xadiiskooda ma soo naqlinayo maba warinayo iskuma shuqulinayna buu yihi inaan wariyo xadiiskooda waayo de kitaabku wuxuu khaasiyey axaadiistii saxiix ahayd dadkaasna axaadiistoodu bal dee daciifun ma aha oo axaadiid ama beena ama dacfi nihaaye ka gaadhoon sina loogu camal fali karin sina loo qaadan karahayn saa daraaddeed kuwaa wixii ay warinayeen sanadkooda ku sugnaayeen iskuma shuqlinayo markaa magacyuu inoo magacaabay midhadh ma tarjamaynayo ragga qaarkood waa inoo soo noqon marka waayo baab baa jira muhim ah oo muqadimada abwaabteeda ka mid ah oo baabka dee waxa weeyaan cunwaan dheer buu nawowisiin doonaaye ah dee kollay isnaadku inuu diinta kaba mid yahay iyo dadka iyagu ruwaaddii axaadiisu warinayeen toosnayn in la jaraaxeeyo ceebtooda la sheego oo wixii macaayibay leeyihiin la sheego si dadka loogu naseexeeyo oo axaadiisoodii aan loo qaadan marka magacyada qaar baa inagu soo noqon doona halkaa iyo waxyaalihii laywar yidhi inoo iman doona saa daraaddeed imaka halkan magacyadiisun baan eegaynaa uu tirmay wadalika ka cabdillaahi bni miswarin abi jacfarin ilmadaa'iniy waaba ninka cabdillaahi bni miswar la yidhaaho abi jacfarna waa kunyadiisa almadaa'inna waa meeshii loo nisbeeyey kollay ninkan abtirsiintiisa marka eegno waa nin reer bani haashim oo jacfar ibnu abi daalib buu abtirsiinta kuba mara laakiin waa nin waxa weeye walow ay u badnayn adab iyo zuhdi dee waa beeni waa beenuuna axaadiian asal lahayn rasuulka ilaahay u tiirinayay oo warinayay jaanibka ah uga badnaadeene waana nin dadkii bal matalan taabiciintii laba kulmoo saxaabo cid uu soo gaadhay may jirin bal ninkaasba weeye ayaaba raggaa ka mida mutahamiinta beenta lagu tuhmayo iyo wa camr bni khaalidin isna waa nin camr bnu khaalidda la yidhaaho oo dadka wadaaciintaa kaba mid ahaa beenta lagu yaqaanay ama beenta laguma tuhmayey oo taasoo camr bnu khaalid kollay kitaabka ibnu maajah ayuu leeyahay laba xadiid ku leeyahay <laughs> laba xadiid buu ku leeyaho midna tayamum iyo midna janais yahay oo dee ayuu ku leeyahay ninkan oo labadaba cali uu bal matalan dee sanadkiisa dambe uu kuba sugan yahay bal ninkaas iyo waa cabdilquduus ishaami <coughs> ninka isaguna cabdulquduus ishaami la yidhaha magacyada qaar way inoo soo noqon doonaa insha allahu tacaala waana arki doonaa bal ninkaasoo isaguna raggaa dee waxa weeyaan culimmadu ay beenta kuma tumeen ama isku raaceen xadiidkiisa in lagaba tago oo cabdulquduus markaas taas oo cabdilquduus ishaami dee shaam baana loo nisbeeyo oo malaha ruwaadda muslim barhkood siduu qaadiciyaad soo naqliya assaamiyi halkan ashaamiyi beddelkeeda dabdigoodu ahaa laakiin waa dabdi aan toosnayn ama khada oo ninkaas saami loo nisbeeyey waa nin kaloo bukhaari iyo muslimba ay wax ka wariyaan oo hiqo ah ninkan maaha imaka aan hayna maaha <clears throat> oo kan abdcabdilquduus ibnu xabiib alkalaaci baa la ydhaha nin reer shaama ah iyo wa maxamed ibni saciidin ilmasluubi ninka moxamed ibnu saciid ee la salbiyey waaba la derderay ama waa la salbiyo dee markii waa la dilay waxaa loo dilay zandaqadii iyo axaadiis badan oon jirin uu dadka ku dhex faafiyo beenna way jirtay bal markaa taas baa abu jacfar ilmansuur waa dee adugu waxa weeyaan cabaasiintii oo bilowyadoodii hore ayaa isaga la dilay oo zandaqadaasi loo dilay ninkaasba oo isaguna waxa weeyaan kolley dikri waa ku tirmidi iyo ibnu maajahba dikri waa ku leeyahay de dadka qaarkoodna xaalkooda ka qarsoonaa horta gees kalena waa nin ay nimankii iyagu ama dacafada ahaa ama axaadiida lagu yaqaanay kuwa idhahaan sariqat alxadiid oo xadiidka xaditaankiisa iyo waxyaalo ay magaciisa ku tasarufeen ay rogrogeen oo boqol wejin ka badan ayay magacadiisa si aan loo garan ayay magacadiisa u yeeleen oo hism kolley qolooyinkiina sharaxaysana aniga dabcadayda anahu yuqlabu ismu adigu qayn baa dhacday yuqlabu meel qaaf ahayd oo yuqlabu ahayd baa qayn ay noqotay oo baa qaalib noqonaya maahay waa ismigiisaa la rogrogay oo ay markaas waxa weeyaan gegadiyeen kolba magac bay ku magacaabeen kala duwan waa si uu qarsoomo oon loo garan adu waa ninka maxamed ibnu saciid almaslub waqiyat ibnu ibraahim dikrigiisna waa iman doonaa qiyat ibnu ibraahim anakhaci oo isaguna nin dadkaa dee axaadiidta aan jirin warin jiray ah wa wsulaymaan ibni camrin abi da-uud anakhaciyi ninkaa isna sulayman ibni camrin la yidhaha kunyadiisa abi da-uud tee reer nakhac loo nisbeeyey oo isaguna dadkii kadib iyo been culimmadu ay ku yaqaaneene waxyaale aan jirin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uba nisbeeye kaba mid ahaa ragga caynkaasa buu wa ashbaahim dadkii iyaga la midkaah ee shabahayey oo miman dad ka mida ama duul ka mida u tuhima lagu tuhmay biwadci اaxaadiiث axaadiia inay ikhtiraacdaan samaystaan ay dejiyaan axaadiiث watawliid اlakhbaar waa isla macnown walladahu imanka dee inta badan xoolaha iyabaa loo isticmaala haddii la yidhaho wallada naaqata hashi ayuu ka dhaliyey weeye uu tawaliyey dhalintii lagaba dhalinayay oo kale waa akhbaarta samaynteediiyo inshaheeda akhbaar aan jirin dadkaa laguma tuhmay kuwa iyaga inna iskuma shuqlinayno inaan xadiid ay leeyihiin iyo waxay leeyihiinba asal ahaan aan warino in kolley tacamud wadci alxadiidna iyadoo waa dee shay dunuubta kabaairtaa ka mid oo culimmada qaarkood ninkii u qastee u badheedha isagoo garanaya markaa been iyo rasuulka ilaahay uba nisbeeyo inuu kuma gaaloobayo barhkoodna ay kuba tegeenoo waa dembi dembi kaba'ir dunuub oo rasuulkii dee taasna way noo soo socotaa haddii a la yidhaha bal axaadiisii jaanibkaa kuba timi wakadalika saas oo kale waa sida dee qoladan oo kale waxa ah oo aynaan xadiidkooda isku shuqlinahayn man waa kuwo iyo duulka alkaalibu waxa u badan calaa xadiidihi xadiidkiisa waxa u badani almunkaru uu yahay xadiidkaa la inkirayo aw ilqaladu qalad uu yahay amsaknaa isna waan ka joogsanaynaa waan ka tegaynaa aydane can xadiiihim xadiidkooda waa kan aan lahayn qismi afraad baabuu noqon karaa laakiin kol haddii de ay radin wadaagsanayaan waa kanoo waa israaciyey oo imaka laba qolou sheegay walow dee qismigii saddexaad iyo dabaqadii saddexaad ee ruwaaddu inoo sheegayay un ay tahay maxay tahay qolow waa kuwa lagu tuhmay been lagu tuhmay waxaa lagu tuhmayaa ama lagu ogaaday inay axaadiid aan jirin ay iyagu intay ikhtiraacdaan kalaam dad haba qaateen sanad ay u yeelaan rasuulka ilaahay uba tiiriyaan ee nimankaa wadciga lagu tuhmayey kuwaasi waa qaybtan qaybtan labaadna heerkaa nimankani ma gaadhsiisna laakiin axaadiidtan ay warinayaan ayaa waxaa ku badan oo u badan axaadiis dee la inkiro had iyo goor wixii dadka dee markaasin lagu kalsoon yahay ay warinayeen wax ka duwanuun oo khilaafsan ayuunbay warinayaan waxaana ah hadduu dee marmar ka dhaca taasi dhibmay lahaateen oo kollay ruuxa qalad iyo ilow iyo waxway kama dhici karaan laakiin maxaa u badanba xadiidkiisa u qaaliba kaa munkarkaa ah, in la wariyo bal munkarkana isaga inoo sheegi doona ee kollayna kutubtii musalaxayd aynu sooba aragnay oo kale dee munkarka tacriifkiisii waan soo aragnay ama laba tacriif oo laba qayb oo munkarku lahaa ayaynu sooba aragnay midi waa niman daciifoo marka horeba sidiisa u daciifka ahaa ayaa xadiid warinaya oo ciddii kale oo ka mudnayd ka awlaysnayd buu ku khilaafsan yahay siday ku wariyeen si ka duwan marka horena waaba daciifba taasoo kale dee xadiidkiisa munkar bay odhanayeen ruuxa bal maalan dee saa bayquniya tacriifkeedii oo barhkoodna ay ku tacriifiyeen marka la eego dabdigiisa iyo waxqabashadiisa iyo xifdigiisu waxa weeyaan ma aha heer ma gaadhsiisna wuxuu keligii warinayo ee isagu keligii warinayo lagu aqbalo waa ruux daciifo wax la gooni noqday uun tani maahaba cid buu ku khilaafay ee eh, haddii ruuxani uu xadiid aan dadkii kala warinayn uu warinayo marka la eegana qabasho fiican iyo xifdi fiican iyo dabdi ma laha oo xataa sidiisa kale dee ruux rur lagu yaqaano ha noqdee wax qabasho iyo xifdi baanu lahayn iyada kaasoo kalena waxa uu la gooni noqdo dee munkar waa la odhanayaa laakiin isagaaba imika inoo sheegaya haddii a la yidhaha calaamada xadiidku inuu munkariyo lagu garanayo ee wuxuu leeyahay kuwa iyaga xadiidkooda uu batay munkarku uu batay ama qalad ku badan yaho had iyo goor qaladkoodan ay xadiidka ku warinayaane axaadiistooda dhacaya uu badan yahay kuwaasna asal ahaan waxaan ka warinaynaa ma jirto dee xadiidkoodu mid la qaadan karo lagu camal falayaba ma aha kolkol waxaa ragga nuqaada ah oo sida imaam axmed iyo rag kale hadaladooda dhaca inay ruuxu dee xadiid kelinimo uun tafarud xadiidkii lala gooni noqday un ay munkarkaba ku idlaaqaan oo rag dee hiqaad oo rijaasha saxiixeyn ka mida ah inay ka cabiraan ama munkarulxadiid ama xadiidkiisani waa munkar oo ujeeddadu ay tahay waa bardiijiya imaam axmed iyo rag leh waa xadiid keliya fardi ah oo xadiisyadii qariibka ahaayee cid lagu kalsoon yahay ay la gooni noqotay kolkol munkar iskaba idlaaqaan okaasi mid marduuda maaha laakiin waa istilaax culimada qaar ay leeyihin ay tahay uun marka cibaaradan culimada iyo hadaladoodan lafdigan aan uu ruuxu arkayo inuu iska hubsado un bal waxaa ama ruux lagu sifeeyey ama xadiid lagu sifeeyey in fardinimo uun loo jeedo iyo dee inay tahay kan imaka aan hayno ee dee calaamadii dacfiga xadiidka bal dacfi aada usii liitaba ah marka wuxu uhi sheekhu raximah tacaala oo imika dee wakadalika ujeeddadu waa sidan taa hore kuwan imika mutahamiinta xadiidkooda aanaan isugu shuqlin eenaan uga joogsanayn uga tegayo saas oo kale man ruuxii alghaalibu waxa u badan calaa xadiidihi xadiidkiisa mantuna imika dee maxal ibtida ayay dhacday alghaalibuna waa mubtado kale de marka alqaalibu waxa u badan calaa xadiiihi xadiidkiisa almunkaru uu yahay waxa u badan xadiidkiisa munkar aw ilqalad iyada jumladaa hore way dhan tahay mantiibaa dee imika halkan khabarkeedii dhicio amsaknaa waan ka joogsanaynaa waan ka tegaynaa weeye aydan san kuwa horeba uga tegnay xadiidkoodii mutahamiinta ah can xadiiihim xadiidkooda xadiidkooda ma warinayno marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu wa calaamatu lmunkari kan ama munkarka waa kan la inkirayo calaamadiisa fii xadiidi lmuxadidi muxadidka xadiidkiisa ku sugan macnaa muxadida xadiidkii uu warinayay munkarnimada ku sugan ee lagu tirinaya xadiid munkara inuu yahay calaamadiisu waxa weeye ama ay noqontan idaa maa curidat haddii loo bandhigo riwaayatuhu riwaayadiisa lilxadiidi xadiidkii uu warinayo calaa riwaayati gayrihi gayrkii riwaayadii oo min ahlilxifdi waalrida dadka xifdiga iyo u saaxiibka waridaa raalinimo ujeedadu dad laga raaliyo waa cadaaladii markaa adio goorna labada shardiya dee markaa xadiidka lagu aqbalo raawigiisu waa laba oo waa inuu yahay ruux cadaala ay u sugnaatay cadaaladna waa ruux muslimo baaliqa caaqila oo fisqi ka badbaaday iyo wax muru'ada iyo sharafta dhaawacaba ruuxaasi waa cadli baa la odhan cadligii riwaayo xagga kalena shardiga labaadna waa inuu waxqabasho fiican leeyahay oo markuu wax maqle uu xifdiyo sidiisii uu sheegi karayo u haynayo mar alla markuu doonaba ama dee kitaab uu leeyuu ku qortuu ilaaliyuu saxday uu muqaabaleeyo weliba agtiisa ku dhowrsoon uu xadiidkii ugu sugan yahay bal marka taas ilaa uu ka gudbinayo taas baa dabdiguna iyo haddaba imanka alxifdina waa inoo sheegay aridana dee miman tardawna min ashuhadaa baa ilahay haddana waashidu dawaa cadlin baa tafsiirkeeduba ahaa cidda raaliga ka tihiinee shuhadada waa kuwa iyagu cuduushaahe ilaahay yidhiba waashidu dawey cadmi minkum marka arida waxay noqonaysaa fulanun ridan haddii la yidhaaho macnaa waa ruux ay cadaala u sugnaato kol haddii aanu xifdi laba socona labadii wasfiba lafdigu uu kulminayaaye haddaba wuxuu leeyahay waxaan aynu ku garanayna ninkan xadiidkiisu inuu munkar yahay muxuu yahay waa marka xadiid buu warinayaa xadiidkii uu warinayay baa loo bandhigay lala muqaraneeyey lagu eegayba oo dee taas xadiid dad kale oo iyagu xifdigooda la yaqaano dabdigooda la yaqaano cadaaladoodu ay sugan tahay ay warinayaan ayaynu u bandhignay aynu ku eegnayba aynu muqaaranaynayo haddaba ninkaas idaa maa curidat riwaayatu lilxadiidi jawaabtii idaad waa tane khaalafat dee kolley calaamat lmunkarina jumladan idaadu ay gashay umbaan mubtadaha khabarkiisa kama dhigaynaa laqwadu yar hallaan gadhayse id khaalafat ay khilaafayso oo riwaayatuhu riwaayadiisi way khilaafaysaa riwaayatahum riwaayadoodiibay khilaafi aw amase lam takad uma dhowaanaysa tuwaafiqaa inay waafaqdo waa calaamadii munkarka buu leeyahay oo xadiidkani inuu munkar yahay raawigani waxyaala munkara uu wariyo maxaan ku garanaynaa waa ruux xadiis buu warinayaa ama axaadiis buu warinayaa axaadiistii uu warinayay baa waxaynu dee aynu dee la baaldhigaynaa ku miisaamayna waa xadad iyaguna dadkii kale iyagu xifdiga iyo cadaaladda lagu yaqaanay axaadiistoodii haddii markaas uu riwaayadiisii dee uu waafaqo iyagu siday ku warinayeen buu inta badan ku warinayaa markaa ninkani xifdi waa leeyahay waxqabasho Eh, laakiin sida ay ku warinayeen buu inta badan khilaafaya asal ahaanba waa khilaafaya sanadkiibuu ku khilaafaya matnigiibuu ku khilaafaya siday ku wariyeen si ka duwan buu ku warinaya ama inta badan ma waafaqayo inta badan buu khilaafaya marmar haba waafaqe marka caynkaasa waxaan garanaynaa ruuxani inaanu xifdi iyo dabdi toona lahayn xadiidkaasna waxaan ku tirinaynaa xadiid munkara inuu yahay taasba weeye oo khaalafat riwaayatu riwaayatahum ow amase lam takad uma dhowaanaysaba tuwaafiquha oo macnaa waxa weeyaan ee marar iyo in yarun bay waafaqaysaaye inta badan way khilaafsan tahay halkan imaam nawowina radia allahu tacaala canhu ardaahu wuxuu ahla luqaa ka soo naqlinayaa waa ficilkan kaada lam takadan buu dee isagoo kaada in dee loo dejiyey muqaaraba waa dhowaan wax loo dhowaado haddaba dhowidaas baa haddii dee aan nafi ka horeyn wax nafyio ka horeeyaa jirin waxay noqonaysaa limuqaarabati alficil na ficilkii lama samayn laakiin waa loo dhawaaday in la sameeyo oo waa loo dhawaado wuxuu soo qaatay aayaddan qur-aanka yakaadu lbarqu yakhdafu absaarahum hilaaca ayaa wuxuu u dhow yahay inuu indhahooda iyo araggoodaba la dafuu qaato oo macnaa ay saa ku indhabeelaan dee may indhabeelin markaas waa dee barqigii badnaa ee roobkaa weyn iyo hilaacaa badan ayaaba wuxuu sigaya u dhow yahayba dee ruuxaas inuu basarkiisiiba la dafo ama la tago laakiin haddaa lama tegine wuxuu ku dhawaaday waa ficilkii baa lagu dhawaaday markay waa macno dee aada u muhiim oo dee ay tahay kaade bal waa oo ujeedada wuxuu leeyahay marka ay isbaat tahay waa ficilkoo lagu dhawaaday laakiin aan la samayn se nefyi hadduu galo san oo kale waa sida halkan aan hayno nefyi uu galo wixii waa la sameeyey ee laakiin dee markaa iyadana muqaarabo meel kalea jirto samayntii oo aada looga dibdhacay aan dhibyaraan lagu samayn baa wuxuu ku dhowiyey ficilkii la sameeyey laakiin wuxuu ku dhawaabay inaan la samayn inaan la samayn buu ku dhawaa oo bal matalan ilaahay qowlkiisii fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcaluuna nimankii dee ay ninka dileene iskaba dileene layidhi neef qalaalo ah oo loo tilmaamay ilaahay ugu dambayn muxuu yidhi markuu qisadii inoogaba soo warramay way qaleen baqaradii wamaa kaaduu umay dhowaanin yafcaluuna waanay qaleen haddana meesha xataale umay dhowaan inay sameeyaan oo macnuu waxa weeye de waa intii waa kuwan had iyo goor nebigii ku lahaa waxa weeyaan dee iyo in rabbigaa weliyibayin lanaa maahiya ku celcelinayo ku celcelinayo arrintii waxay kuba dhawaatayba inay ka tagaan oy samaynba waayaan laakiin maxaa dhacay ugu dambayn sameeyey oo waxay ku dhawaayeenba cadam alficli marka haddii nafyi galo oo kale bartaasay noqon kalayna waxay jirta wax dee bacda xataa laqziya ay ka sameeyaan amahal xidhaale qolooyinka nuxaado ay kaba dhigaan ficil isbaatkiisuna uu markaa nafyigiisu isbaat uu noqonayo isbaatkiisuna uu nafyi yahay muxuu yahay kan bay ujeedaan walow dee tamalaha idlaaqeeda aanay lahayn oo idlaaqaas in la yidhaha nafyigeeduna isbaat buu noqonaya isbaatkeeduna nafyi buu noqonaya lakiin haddaan laqsi dee nadmiye iyo jawaabteedba leh ayaa jira bal muhimku waa imaam nawowi suurayntiisii uu meesha inoogu soo dhaweeyey oo kaada haddii ay dee markaa aan nafyi ka horreeyaa jirin samayntiibaa aad loogu dhawaaday waa lagu dhawaaday waa wax la sam lagu dhawaaday in la sameeyo laakiin laba samayn haddii nafyigalanasan oo kale waa halkan aan hayno iyo taas halkaas oo kale waxa weeyaan waa limuqaarabati cadam lficl meeshii la sameeyey laakiin iyadoon dee markaa wixii aan dhibyaraan lagu samayn laga dib dhacay oon waktigii de ay ahayd in haboon ay habboonayd in la samey aan la samayn ayaa la sameeyo waxa laguma dhawaaday waxaan in lagaba tago aan laba samayn bal muhimka waxa weeyaan uma dhowaanaysaba tuwaafiqoha ujeeddadu waa marar buu waafaqaya laakiin xagga mukhaalafadan badan baabanay u dhowaaneyn inay waafaqdo marka faida kaana hadduu yahay alaqlabu waxa u badan min ninkan xadiidkiisa kadalika saasoo mukhaalafada badan uu dadkii xufaada ahaa mutqiniinta markuu xadiid la wadaagsado uu khilaafayo arrinku hadduu kaa yahay kana mahjuura alxadiidi xadiidkiisa mid laga tegay buu noqonaya hayra maqbuulihi mid la aqbalayo aan ahayn walaa mustacmalihi mid la isticmaalayo lagu camalfalayo aan ahayn oo ruuxaa dee dadkii hiqaada intuu axaadiis la wadaagsaduu la wariyey had iyo goor khilaafsan oo si iyagu ku warinaya dadkii lagu kalsoonaa si ka duwan ku warinaya waa nin aan waxqabasho lahayn waa nin aan dabdi lahayn waxana waa qalad san uu kuma warinaya o dee imakaba waa dad imaka war wada dhegaystay oo wada maqlay oo dadkii dee warka dee hayaa fahmadooduna fiicnayd dabdigooduna fiicnaa si ay kolba ku sheegayeen si ka duwan unbuu ku sheegaya si ka duwan unbuu markaa wixii u sheegaya marka taasi dee waa qaladkiisa iyo saawigiisa wixi maaha wax dee sidiisi usoo dabdiyey maaha marka kaa xadiidkiisa lama qaadanayo kol haddaanu taa ahayna kitaabkeenan aan inoo bilaabmaya nooca axaadiistooda iyagana kumaba sugnaa marka kuwan dambana magacyuu inooga magacaabaya wuxu uhi fa min hada darbi noocan axaadiistooda qaladku ku badan yahay inkaarku ama munkarku uu ku badan yahay waxaa kaba mida ah min almuxadisiina muxadisiinta xal ay kaba mid yihiin cabdullaahi ibnu muxararin ninkaa cabdullaahi ibnu muxarar la yidhaaho waa nin caabidahoo saalix buu ahaa had goor dadkaa salaaxana waxaa dhibtooda badani ay ahayd inta badan kafladaa ku badnayd oo ama haba noqoto laabtooda oo oo waxay maqlaanba ay lahaayeen malaa dadku been ma sheegayaan oo ay ka rumaysanayaan wixii maqlaanba iyaguna sii faafinayeen iyo dee eh, iyagoon cibaadadan ay ku shuqlooyiin umuurahan dee cilmigoo isna cinaayo keliya ihtimaam keliya ijtihaad kale le aan jaanibkaa kuba ijtihaadayn baa kolley waxyaala ay kuwa badnaayeen markaa sida kale nin saalixa ayuu u ahaa laakiin markii dambe dee waxaan la hubin iyo waxaan kolba aan laba hubsan iyo wuxuu iska maqliyo warintii badnayd baa taasi waxyaalaha warinaya kuba badnaatay taasi kolleyna waa inoo yar dambeeya hadal waa inoo iman doonaayo de bal meeshu gaadhsiisnaa ibnu mubaarak oo kale hadal ay kasoo naqliyaan ba wuxuu yidhi haddii kol dee waa markii uu magaciisa maqlay cibaadadiisa maqlay salaaxiisa maqlay dee ku jeclaay uu doonaya bal ninkaa inuu arko haddii lay jannada inan gala inaan horta cabdullahi ibnu muxarar la kulmo dee waxaan dooran lahaaba horta cabdullahi ibnu muxarar inaan laba kulmo markii aan la kulmayna wuxuu leeyahay bacara waa saala igala qaybo badnaatay ujeeddadu markuu arkay axaadiidan iyo waxaan uu warinayo dee arrintusay tahay heerkaasoo ujeeddadu sida kale tan buu ahaa ee laakiin waa xaggii kale oo dee waa dadka manaakirta iyo qaladka iyo waxaas axaadiistoodii kuma bateen wayaxya bni abi unaysata isagana dikrigiisu waa inoo iman doonaa haddii ala yidhaha kollayna dee waxa weeyaan oo taas waa inoo iman doonaa cabdillahi ibni muxararna kollay tirmidi kitaabkiisana dikri waa ku leeya cabdillahi ibni muxarare yaxya ibni unaysa iyo wljarax ibnu minhal abulcaduuf ninkaa jarax ibnu minhal la isagoo walaalkii xataa le waxa ka warininaya inoo dambaysa yaxya ibnu abi hunaysa waa nin aada isna u daciif ahaa waljarax ibnu minhal abulcaduuf iyo ninkaa isaguna jarax ibnu minhal caduuf la yidhaah wacabaad ibnu kaiirin cabaad ibnu kaiir oo isaguna kollay nin kutubtan sunanta barhkoo dikri kuleh isaguna saasoo kale nin caabid ahaa ee laakiin dee umuurahan kale ay axaadiistiisa ku badnaayeen oo taasna waan arki doonaa insha allahu tacaala uu digrigiis waa inoo dambeeya waayo de waxa uu kaba mid yahay rijaalu tahdiib buu ka mid noqonaya ama sunanta qaarkood baa riwaayaad uu ku leeyahay waxusein ibnu cabdillahi bnu dumayrata wa cumar bnu suhbana waman naxaa naxwahum bal raggani rag buu inoo tiriyey dee dadkan ducafada ahaa iyo dadkaasna kolley waa badan yihin oo midhadho waa inoo iman doonaa laakiin kitaabka markaan gudagallo ee rijaashu ama kuwii dabaqadaa saray noqon hadday wax soo raacaanna dabaqadaa ku xigtay noqonee dadkani kitaabkeenna shaqo kuma laha walow midhadh raggan kaba mida ah, ay kutubtan kale sunanta ay kuma sugan yihiin ama barhkooda ay kuma sugan yihiin laakiin waxaa jirto dee qolooyinka ninkii tarjamadooda u baahan iyo dadka kale amhaal amhaashooda ee aad iyo aad u badan ee boqolaal iyo kumayaal kaba gaadhay waxa weeyaan kutubta kuwa ugu ahamsan ama kitaabka ugu mudanba ama laba kitaab haddaan soo qaado waa dahabi kitaabkiisa la yidhaha miisan اlictidaal fi naqd الrijaal miisan اlictidaal waa markaa ragga iyagu dacafada ah ayuu kaga hadlaa walow kitaabka in badan oon daciif hayn ah, oo hiqi ay dhacday laakiin taa kollay difaac buu ula yimi waayo kitaabkay ibnu cadiya iyo kutubtii dee usushayda kaba horreysay ayay barhkood ninkii wax la yidhiba ninkii ninuu hadal wax ka sheegayba ay kusoo arooriyeenoo bal markaas si aan loogu naqdintaas gees kalena uu difaaco dad badan oo tiqaad oo toosane ay kuba sugan yihiin bal waa kitaabkaas kolay mukhtasarina uu leeyahu isagu ikhtisaariyey oo kaasi afar mujalad buu ku madbacaysan yahay tatimo ciraaqiya ay ku leeyihiinna way jirtaayoo marka lala madbaciyo toddoba ba gaadha kitaab yar baa jira uu kusoo khulaaseeyay kaas hadalkaa dheer ee dee sadar iyo laba sadar aan ka badnayn dadkan oo almuqni fi ducafaa la yidhaha u dahabi un leeyahay Eh, lakiin kitaabkiisaasna kitaab tam jiro xaafid ibnu xajar leeyahoo la lisaan miisaan oo isaga ayuu tahniibinayay waxna ku kordhinayay waxyaalo dhaafay sheegayay isagoo walow qayb dhan oo miisaan ku sugan aanay lisaan kusugnayn hakaba weynaado sababtuna waxa weeye wixii in kutubtan lixda ah uun dikri ku lahaa isaga uu ka saareeyo waayo dee kutubtan lixda ah kutubta lagaga hadlo rijaashooda ayuu ku daayey waayo halkaasay taraajimtooda ku sugantao wuxuu diiday inuu dee iyagoo halka ay ku sugantahay haddana mar labaad tarjamadoodii dhigto bal waa kutubta kollay raggan iyo rag lamidaba aan kaba helayno waxay warinayeen baan ka helaynaa axaadiisaha lagu daciifiye barhkood baan kaba helaynaa tarjamadood oo dhan baan kaba helaynaa de taasaan leen haddaba wuxuu lehay raggaas iyo waman naxaa ciddii dee martay u qasaday naxwahum waa dariiqooda iyo maslaktooda martay xaggay maxay ku martay fii riwaayati lmunkari min alxadiidi ka ee xadiidka ka mida werintiisa dadkii kula midka ahaa dad ficilkana dee kollay caraja yucariju oo ashcaarta carbeedna ku yimaado dee waa halkana inooguba sugan haddii san oo kale cala ay ka dambayso bimacnaa maala wacadafuu noqda leexasho iyo iilasho kolkol haddii dee waxa weeyaan ay caraja oo kale caraja bihi iyo malaayin markaas iyo hadday adigo calaa ka dambayso ee kanla wuxuu noqdaa un dee caraja markaa fiihi oo kale iyo macnaa aqaama calayhi oo kale waa dul joogsaday ama waa u hadhay ama halkaasuu ku sugnaaday muddo oo kale ama ku hakadayna way noqotaaye marka falasna nucariju calaa xadiiihim walaa natashaaqalu bihi iskumana shuqlinayno marka wuxuu uhi weli waa inoo sii wadaaye lianna xukma ahli buuli dadka ahlucilmiga ka mida ah xukumkoodu iyo waladii kan nacrifu garanayno min madhabihi madhabtooda aan kaba garanayno madhabta ahlucilmigu ay leeyihiin fii qawde khaasatan muxadisiintii fii qabuuli maa kii aqbalkiisa yatafaradu bihi uu la gooni noqonayo almuxadisu muxadiska oo min alxadiidi waxyaalaha uu la gooni noqonayo muxadidkaee xadiidka ka mid ah xagga aqbalka la aqbalayo ama celinta la celinayo waxaa xukunkoodu yahay madhabtooduna ay toon garanaynaa an yakuuna inuu noqdo qad shaharaka mid la wadaagsaday athiqaati dadkii lagu kalsoonaa ee min ahlilcilmi ahlucilmiga ka mid ahaa walxifdi xifdiga ehelkiisa ka mid ahaa ama ahaaba min ahlilcilmi ahaa walxifdi fii bacdi maa rawow wixii ay wariyeen barhkii inuu laba wadaagsado oo amcana uu ku xeel dheeraado fii dalika maxay waa dee in xagga fii bacdi maa rawow oo fii dalikada ishaaradu waxay u laabmaysaa bacda maa rawowey waxa ay wariyeen barhkii uu la wadaagsadee uu ku xeel dheeraado cala almuwaafaqati lahum amcana fi alab macnaa baalaqa fi alab baa macnahoodu yahay oo amcana fii waxaasuu ku xeel dheeraaday weeye uu macnaa badsado ku xeel dheeraado cala almuwaafaqati lahum inuu iyaga waafaqo si ay axaadiisa ku warinayn uu kuba wariyo fa wujida haddii la helo kadalika sifadaa isagoo karkooda kuma sugan kadalika saasoo maxay ah almuwaafaqati lahum weye muwaafaqadaa uu iyaga waafaqayo axaadiisii ku waafaqayo uma bacdiyeed zaada uu ziyaadiyo bacda dalika waa intan dee uu iyaga ay waa muuqatay daahirtay muwaafaqadiisaa badani dabadeed uu markaa ziyaadiyo shay an shay laysa cinda asxaabi raggaa xufaada ahaa ee asxaabtiisa ayuu markii hore in badan waafaqaya agtooda aan kuba sugnayn qubilat siyaadatu siyaadadiisa waa la aqbalaya balka lcilmiga uu inoo sheegayaa intanuna den de waxba laqbadeedu waa daahirba wuxuu kollay fiqradan iyo ta ka dambaysa inoogu sheegayaa bal ziyaadadan ruux xadiid dad kaleba ay wariyeen uu la wadaagsaday uu isagii dadkii kale la dheer yahay marka la aqbalayo iyo marka aan la aqbalayn buu inoo sheegaya waa tan dee ay mashhuur tahay in cibaaradan aan aragna ziyaadatu thiqaati maqbuula dadka lagu kalsoon yahay ziyaadaadkoodu waa maqbuule laakiin kollay dee idlaaqeeda ma laha markaa sheekhu wuxuu leeyahay dee munkarka xadiidkuna mukhaalafana way ka timaadaa kolkol wuxuu ruuxu la gooni noqduu keligii warinayo isagu ziyaadou laba yimina way timaadaa marka xataa ziyaado kerigii uu warinaya ay jirto ayaa kol la aqbalaya kol aan la aqbalayn riwaayadiisu noqon oo wixii uu ruuxani la gooni noqday kol layska diidaya in cidla kale oo la warinaysa aan la helin oo marka wuxuu inoo sheegay sheekhu raximah llahu tacaala madhab almuxadisiin inay tahay khaasatan waa si horta xifdiga ruuxa lagu garto ee ninkani inuu xaafidiye ay ku gartaan waxaa loo eegaa dadkii kale xifdiga badan lagu yaqaanay dabdiga badan iyo itqaanka dee xaggaa heerka sare ku ahaa markuu axaadiid la wariyaa la eegaa axaadiidaa sidaas siduu ku warinayo bal sanadkii xadiidka matnigiisii ee xadiid keliya maaho taasi kuma muuqanaysa ee axaadiidta uu la wadaagsanayo uu la warinayo ee raggii la ogaayo xifdigooda lagu kalsoonaayo dabdigooda uu la wadaagsaday hadduu had iyo goor waafaqo eeg had iyo goor waafaqo waxaan garanaynaa inuu daabid yahay nin xifdi leh waxqabasho leh inuu yahay hadduu raggii caynkaasaa khilaafo siday ku warinayaan si ka duwan bu ama sanadkii ama matnigii ku warinaya ruuxaasi waxqabasho malaha xifdi malaha taasi waa sida horta lagu garto ruuxa dabdigiisa arrintan uu sheegayaana maxay tahay ninkii caynkaas ahaa ee dadka lagu kalsoonaa axaadiis la wariyey ee had iyo goor waafiqi jiray badsan jiray muwaafaqadoodu hadday dhacdo awqaadda qaarkeed xadiis aanay raggi warin inuu warinayo ama xadiis ay la wariyey uu ziyaado kuba daro markaa waa la aqbalayaa ziyaadadiisaasoo waxaa lagu xambaarayaa uun inuu de xifdi buu isaguba lahaaye waxaana iyaga xifdiyiin uu soo xifdiyey uu xifdiyey oo uu qabtay baa lagu xambaaraya oo kol hadduu marka horeba dee had iyo goor waafaqi jiray had iyo goor waa la socon jiray kama baydhi jirin markaasuu ziyaado aanay iyagii sheegin buu sheegay ama xadiidka ku kordhiya ama xadiid dhan oo gooniyaba ha noqdo o aanay iyagu sheegin markaa ziyaadadiisii waan aqbalaynaayo dena xifdigiisii waan ognahay waa ruux xaafida daabita markaa waxaan ka aqbalay ziyaadadan ruuxii daabidka ah ee xaafidka ah taasi waa mid ama iyada haddaanu xaaladiisu taa ahayn oo uu bal maalan waa tan dee had iyo goor ma waafiqi jirin ama nin aynu xifdigaa ku naqaanayo mushaarakada ma aha aaadi dee rag la ogaa axaadiistooda iyo dabdigeeda iyo la yaqaanay oo asxaab fiican lahaabuu axaadiis aanay raggaasi ka warinayna ka warina anay ka warina ka warinaya markaa iyada riwaayada iyo ziyaadada waa la celinaya waana tan qaybta labaad buu sheegay oo wuxuu yihi faama man shaksigii bal matalan kaa hore waan aqbalaynaa buu leeyahy waa kaa dadkii lagu kalsoonaa ee cilmi iyo xifdigoo dee ahlucilmiga ahaa iyo ahlalxifdi ahaa markuu axaadiis la wadaagsado inta badan waafaqaya marka hadduu xaaladiisu taa ahayd uu ziyaado awqaadda qaarkeed wariyo waan ka aqbalaynaa marka waa ruux daabida oo dee hiqo ah ayaan ka aqbalay ziyaadadii fa man shaksigii taraahu aada arkayso yacmidu isagoo u qastaya limil zuhriyi zuhri fii jalaalatihi waa jalaaladiisa iyo wakada bisababi jalaalatihi wakatrati asxaabihi alxufaad almutqiniin waa dee zuhri oon ognahay buu leeyahay jalaalada iyo weynida iyo maqaamka sare ee uu cilmi kagaba sugan yahay iyo arrin kaloo ah jalaaladaa ka dhalatay oo ah wakatrati asxaabihi asxaabtiisa badan alxufaadi ee xufaadda ahaa almutqiniina sugay lixadiidihi xadiidkiisa aw xadiidi hayri hayrka xadiidkii waa rag culimo ahaa dalab lagu yaqaanoon isagun kuba gaabsane xadiidkiisa iyo xadiidka dadka kalaba dabdiyey oo sugay oo kuwaasoo ku badnaa aynu ogeyn zuhrina waa imaam dee kitaabka waa ku badan yahay in sheekhada muslimee isagu toos uu xogaba wariyo intoodii ugu axaadiis badnayd ee tobankaayd waa ti aan soo sheegnay laakiin isagu dhexduu ku jiraayo dhexda markay noqoto waa ragga axaadiisoodu badanyo oo lix boqoloo xadiis in ka badan buu kitaabka muslim kaga sugan yahay ama uu ku leeyahay waa lix boqol way ka badan tahay de waana xaafidkii waqtigiisiiba haddaba wuxuu leeyahay imaamkaa zuhri nin caalima ah ma aha xaafidkii dee isaga nin la xifdiyaaba waqtigiisii ma jirin taasna ma aha waxa badnayd dadkii iyaga xertiisa ahaa ee xufaadda ahaa ee axaadiistiisa iyo axaadiista dad kalaba sugay ee bal laazimay iyagoo xifdi badan leh ayay muddo dheer barhkood safar iyo dee xadarba ay la joogeen inoonay kaba tegin oo safarkana laba geli jiraan haddaba ninkaa zuhriga ee la og yahay jalaalada axaadiistiisa waa axaadiis la yaqaan zuhri axaadiistiisa waa la og yahay xataa dad dambe ayaaba ururiyo axaadiistii zuhri un keligood ururiyey marka waa dad axaadiistooda dadkii la dabdiyey la naqliyey ee la og yahay xadiiskooda sugan iyo xadiiskiisa kalaba la kala og yahay haddaba nin ninkaasoo kale u qastay aw amase limili hishaam bnu curwata hishaam bnu curwana waan arki doonaa isna axaadiid badan buu kitaabka ku leeyay waa ina curwat bnu zubayr baa dee ibnu cawaanba weeye hishaamkani haddaba hishaamka ibnu curwo oo kale ayuu u qastayaa wa xadiiumaa hishaam iyo zuuri xadiidkoodu cinda ahlilcilmi dadka ahlucilmiga agtooda mabsuudun waa ku fidsanoo mushtarakun la wadaagsanayo macnaa xadiidkoodu waa xadiid la hayo la diiwaangeliyey la qoray la xifdiyey oo la dabdiyo xadiisooda waa la yaqaan qad naqala waanay soo naqliyeenoo asxaabuhumaa xertoodii canhumaa waa zuhri iyo hishaamba xadiidahumaa xadiidkoodii way soo naqliyeen oo waa lanoosoo laynoo soo wariyo dee a'imadii ka dambaysay buu hagaag loo soo gaadhsiiyey waayo jalaaladii ay lahaayeen baa keentay in aad loo soo xereeyo loo yimaado laysugu yimaado axaadiisoodii markaa la naqliyo iyadoo hagaag loo dabdiyey maxay soo naqliyeen cala alitifaaqi minhum iswaafaq ay asxaabtoodu isku waafaqsan yihiin fii akari xadiidka intiisa badan ee raggii xufaadahaye laba kulmay waabay isku waafaqsanaayeen hadday wax iskhilaafeenna wax yar baabay isku khilaafeen oo aqalkiisa khilaafkaasi dhacay haddaba ninka caynkaas eeg ama labadaa iyo wixii lamida weeye ayuu nin usoo qastayaa fa yarwi waa warinayaa canhumaa zuhri iyo hishaam aw can axadimaa ama midkood alcadada tiro min alxadiidi xadiid ka mida oo minmaa kii ka mida xadiidkaasi ama axaadiiaasi laa yacrifu aanu garanayn axadun axad min asxaabihimaa xertoodii la yaqaanay kahawadiiba aanu garanayn walayse isaguna mu ahaanin miman dad ka mid ma aha iyo duul ka mid ma aha qad shaarakum la wadaagsaday fi saxiixi axaadiiii ai fii riwaayati saxiix waa saxiixa warintiise mimaa cindahum iyaga agtooda waxa ku sugan oo xadiidkii zuriya ama hishaama nin la wadaagsadaya mu ahayn marka ninku hadduu xaaladiisu taa tahay fakayru jaa-izin mid bannaan ma aha qabuulu xadiidi ahludarbi nooca xadiidkooda in la aqbalo min annaasi dee dadka ruwaada ama muxadisiinta kaba mida wallahu aclam bal hadalka uu yar dheereeyo dee waana tacbiirkiisi iyo tarkiibkiisii aan soo aragnayba muqadimada inteeda kale ujeeddadu inta dambe maxay tahay taa hore wuxuu inoo soo sheegay ninkan muxadidkii hadduu dadkii kale hiqaadda ahaa ka soo qaadoo zuhriba aan ka soo qaadno asxaab waaweyn buu lahaayo iyaguba dee dabaqaad oo shan dabaqaya loo qaybiyo ama in ka badan raggaasuu dee isagiiba waxsaa-i wax uga wariyey buu uga wariyey raggii xufaadda ahaa waa wadaagsaday had iyo goor xadiidkoodan dee saxiixee zuhri leeyahay ay warinayaan buu la wadaagsanaya waafaqayaa intii badnayd buu waafaqayaa taas baynu ku ognahay markaasaa maxaan helay awqaadda qaarkeed isagoo xadiid aan raggaa kale aanay warin wariyey laakiin waa la wadaagsaday waa ka axaadiisoodii kaleba la wariyey kaa xadiidkii waan ka aqbalaynaa wuxuu noqonayaa xadiid aanay iyagu xifdiyin inuu soo xifdiyey laakiin talabaad muxuu noqday zuhri oo asxaabtaas xufaada ah ee mutqiniinta ah ee laasimtay leh axaadiiskiisana badsatay axaadiiskiisina la yaqaano dabdisan yahay ayaa waxaa meesha yimi nin aan lagu aqoon saa ay ula saaxiibeen ay ula joogeenba nin ula joogay aan lagu aqoon ninaan xadiidkooda xadiidkiisa badan ee lasoo naqliyay intiisa badan isku waafaqsanaayeen aan la warin baa meesha yimi oo markaasuu koox ama majmuuco axaadiida ayuu zuhri kaba wariyey dee raggii xaggay jireen xufaadda ahaa ee sanadaha badan la joogay inta markaa isagoo xadiidkan axaadiidoodii kale la yaqaanay lama warinayo axaadiid kale unbaabu isagoo ziyaadaa ayuu lama yimi kacaynkaasa xadiidkiisa lama aqbalaya buu leeyahay oo waa la celinayaa oo sababta waxa weeye dee dadka intaa leega xufaadda ahaa ee mutqiniinta ah ee inu axaadiidna la wadaagsan axaadiidii la yaqaanay axaadiidanu sheegaya may wada dhaafteen isagiina lagumaba yaqaano inuu la mushaarakeeyey axaadiidta dadkaa hiqaada ah oo iyaga uu la wariyay axaadiistii kale laguma yaqaan nooca caynkaasi ziyaadada ula yimaado ujeedadu waa in aan daabit ahayn axaadiian ma hagaagsana axaadiian lama dabdin waa axaadiis qalad iyo saawi ama wuxun kuma jiraan saa daraaddeed kaa ziyaadadiisa iyo waxaa ziyaadadu wariyeen la aqoon isaga lagama aqbalayo bal markaa taas bay tahay oo markaa xukumkii ahlucilmigu inoo sheegaya kaa weeye macnuhuna wuxuu khulaasadu noqonaysa ruuxa hadduu daabit yahay iqa a yahay oo dabdigiisana la yaqaan iyo xifdigiisa adag taas wixii ziyaado leeya waan aqbalayna laakiin haddaanu heerkaa gaadhsiisayn dabdigaa fiican iyo qabashadaa fiican iyo xifdigaa fiican aanu lahayn ziyaadadiisii lama aqbalayo taasay noqonaysaa adu kollay waa khulaasada hadalkiisa markaa sheekhu wuxuu uhi isagoo kollay diibaajadii dee markaa gebagabadeedii ay tahay qad sharaxnaa waanu sharaxnay min madhabi alxadiisi waa xadiidka madhabtiisii ood ujeedadu riwaayada xadiidka la warinayay iyo waa ahli ehelkiisa madhabtoodii iyo dee duruqdoodii iyo masaaligtoodii sidayd ahayd ayaan sharaxnay oo waxaan kaba min madhab alxadiidi wa ahlihi ah waxaan kaba sharaxnay bacdamaa kii barhkii oo waxaan kaba sheegnay dee maan dhammayn buu leeyahay oo musalaxaadkii ehelkiisu lahaa inoomuu soo dhammayn e laakiin madhabkan xadiidka iyo ehelkiisa waxaan xaggood kaba sharaxnay bacdamaa kii barhkii yatawajahu uu qastayo bihi isaga man araada ruuxii doonay sabiila alqowmi qowmka xadiidka muxadisiinta ka mida dariiqoodii oo ninkii doonaya cilmigan xadiidka inuu barto inuu makansado inuu fahmo doonayay bal waxyaalihii ay ahayd dee inuu u qasto oo uu matalan fahmo oo uu makansado tii baan u sharaxnay buu idhi wa wafiqa lahaa lana waafajiyo dee isaga qaradkiisii waa jira iyo doonitaankiisii dadaalkiisii iyo raqbadiisii baa jirta dee haddii dadaalkaas iyo raqbadaasi jirto tawfiiq ilaahay aanad helin iyadoo taasi waxba ma tarayo ee dee lana waafajiyey ee bal matalan ilaahay xaggiisana tawfiiq kaba helay waxyaalihii dee uu ku makansanayeyba cilmigan fahamkiisa ee dee ayaan uga sharaxnay wax kamida kaba sharaxnay bu yidhi wasanaziidu waanu siyaadin doonaa insha allahu tacaala rabbi hadduu iraadeeyo sharxan wa idaaxan idaax waa cadfu muraadifuun sharxi unbuu laba mid yahay caddayn iyo sharxna waan sii siyaadin doonaa arrimahan ah oo umuurahan iyo dee waxyaalahaas dee madhabulxadiid wa ahli ayaan sii siyaadin doonaa fii mawaadica meelo min alkitaabi kitaabka kaba mid ah cinda dikri اlakhbaari اlmucalalati akhbaarta cilaysan ama cilada leh marka aan sheegayn ayaan welibana waxyaalo kale oo idaax intan ka badan ama sharax jawaanib kale ah ayaan sheegi doonaa ida atayna calayha markaan marno nimaadno calayha wa cala alakhbaari اlmucalala fi lamaakini meelihii alatii amaakintaasoo yaliiqu biha sharxu marka ida atayna calayha maya markaan marnaynu dee meelahaas ama akhbaarta macalalkaan nimaadno in soo marno fi lamaakini fi mawdic min alkitaab unbay bal matalan ama bedel kaba noqono waa fi lamaakini meelihii baanan arrintaa idaaxa iyo sharaxaa sii ziyaadin doona allatii amaakintaasoo yaliiqu biha asharxu waliidaaxu in la caddeeyo wixii oo la sharxo uu laa'iq yahay bal intii ama fiqradan dambe horta ee inta hore waa hadal cad oo wuxuu leeyahay dadkan ahlu xadiidka iyo madhabtoodii iyo taas umuuro kuma tacalluqsan baan halkan sharaxnay oo sheegnay oo ruuxii isagu doonaya dariiqooda inuu maro iyaga uu ka mid noqdo ee maalan ee markaas waa wixi dee uu isagu u qasto oo uu ku makansanayaba dariiqooda maritaankiisii iyo iyaga inuu kaba mid noqdo u ku makansanayaan halkan kaba sheegnay wax kaba mida laakiin hadal buu imika raaciyayo wuxuu sheekhu sheegayaa inuu sharax iyo idaax dambe uu ziyaadin doono goortuu ziyaadinaya waa maxay waa meelo kitaabka kaba mid ah laakiin muxuu ihi akhbaar mucallala ama akhbaarta mucalalkaa markaan sheegayno kollay mucallalkuna dee waabatan tan oo luqa ahaan barhkood baa lafdigan mucallal oo laba laamooda ah. ilaa macno kaleu leeyahay ficilkuyo dee malow muxadisiintu ay isticmaaleen xadiidkan mucalalkaah laakiin waxaa ka roonayd iyadoo mucallul la yidhaahay iyo dee barhkoodna maclul ay isticmaaleen oo waa luqa ahaan un taasay macluulka naftiisa ay yidhahaan luqa ahaan dee kuma habboona laakiin muxadisiintu intaba way isticmaaleene xadiidka mucalalkii ama wuxuu horta yahay ama xadiidkan mucalalkii waa xadiid marka la eego daahirkiisa sare marka dee ama ruux dee uu khaasatan dee dadka aan aqoonta aad iyo aada u sarraysa cilmigaa u lahayn iyo markay dee daahirkaa sare waxaa la isleeyahay shuruuddii lagu aqbali laha xadiidkani waa dhammaystay sanadkiisii haddii la eego raggani waa rag thiqaad ah waa rag lagu wada kalsoon yahay oo la yaqaano cadaaladood iyo xifdigood iyo wixii la yaqaano matnigiisii isagiina wax shuduuda wax lagu arkaa ma jirto e laakiin marka haddana la tatabucee riwaayaadkiisa iyo asaaniidiisa la wada eega laysu wada keeno ayaa waxaa la arkayaa khalal meesha jira wax meesha jira cillo jirtaa lagu arkayaayo inta badan cilladu walow dee iyadoo qaadixa ahaydna cillo ay ku idlaaqi karaan markay qaadixata cillo u isticmaalaan oo bal maalan xadiid markii hore la islaha sanadkiisu waa dhan iyo dee mualif musanifkii markaan ka bilowno saxaabigiina waa jooga waa magacaaban yahayba raggana waa rag lagu wada kalsoonyahy marka waa xadiidkaa sanadkiisu mutasilka yahay ayaa marka duruqdiisiiyo asaanidiiyo riwaayaadka laysu wada keenay ayuunbaa waxaa la arkayaa saxaabigan sheegiddan saxaabiga la sheegayaa inay qalad tahayba xadiidkan saxaabigiisi inaan lahayn wahabna ay tahay sheegiddan la sheegay waana meelahan xaafid ibnu xajar buluqulmaraamka oo kale xadiid uu saxaabigiisii sheegay ayuu odhanayaa wa ucilla bilirsaal waxaa lagu celeeyey irsaal oo xadiidkan waxaaba la leeyahy saxaabigan sheegidiisa la sheegaa qalad ah ee xadiidkan taabici un baa leh rasuulka ilaahay baa sidaa yidhi waa mursal taas kale ama waxaaba xadiidkii la yidhi qaala rasuululahi sala allahu alay wasalam ay kuwa sugnayd ayunbaaba marka duruqdii iyo aan isu wada keenno xadiidkana ah haddaan isaaniiddiisa iyo duruqdiisa laisu wada geyn lama ogaado ciladiisa had iyo goor ciladna waxay ku timaadaa maaha dadka ducafada xadiidkooda marka horeu daciif yahy waa dadka lagu kalsoon yahay xadiidkooda ciladu gasha qalad baa dhacaya wahab ilow baa dhacaya ayu waxaaba la ogaanayaa inaanu xadiidkani hadal saxaabi yahay rasuulka ilaahay kalaamkii aanu ahayn hadal saxaabi meeshiina waxaa inoo taallay qaala rasuulu llahi sala allahu calayi wasalam taas bay cilladu horta dee waxyaalahay kaba timaaday kuwaasi kaba mid yihin waana meelaha ugu qarsoon ugu qaamidsan xadiidkaoo ee nin xaafida idqaan badan riwaayaadka isu wada keeni karo welibana taasna haddana dee ilaahay wa tacaalana uu dekaha iyo firada caynkaasi siiyey maha xaafiduune taas ayaa waxyaalahan soo saari karaya oo waxyaalahan helayo saa daraaddeed baa iyadoo muxadisiintii xufaadu ay badtaan badnaayeen badnaayeen ragga heerkaa gaadhay oo umuuraha ka hadli jiray ay dee in kooban un haddana ay ahaayeen bal markaa wuxuu leeyahay sheekhu akhbaarta mucalalkaa markaan sheegi doono halkan oo kale mar horena qayb baan soo aragnay oo xalay markii aan soo haynay markuu yidhi waxaan axaadiida saddex qaybood iyo ruwaadda saddex qaybood baan u qaybin doonaa ayaa waxaan soo sheegnay dee culimmadu aragtidooda ama inay khilaafsanaayeen oo muslim kitaabkiisan saddexdan qaybood uu sheegayo dee kollay qayb waa kib kaba tegaye miyuu ku dhameeyey mise wuxuu markii hore qaybtii koowaadun buu soo saaray inta kalena dee wuu ka dhintay isagoon weli soo saarin waa say barhkood yidhaahaan waa say xaakim iyo bayhaqiyo yidhaahaan dee ibraahim ibnu sufyaanna ay kaba soo naqliyaan inuu saddex kitaabba lahaa ma kan uu soo saaray kuwa kalena ay jireen ama dee ha qorshaysnaadeen ama waxa jireen laakiin waxaan soo sheegnay xalayto in dee qowlka sawaabkii uu yahay waana sidii qaadiciyaad iyo intii ka dambaysayba ay yidhaaheen walow aanay iyaga hadalkoodna idlaaqeeda lahayn waxyaalaha shardigiisa uu ku wada sheegay kitaabka ee waxaan uu ka saaray mooyaane inta kale uu ku sheegay tanna hadalkii oo kale ay yeedh jirto akhbaartan mucallalkii ma akhbaar uu doonaya inuu axaadiis kaloo cilaysan ururiya mise kitaabkay kuma sugan tahay ee qolooyinkaas hadalkooda wuxuu aha ma iyagu aragtidoodu ay ahayd akhbaartan mucalalkaana inaanu makansan oonu sheegin taasoo kale laakiin waxa weeyaan qowlka raajicii tanna kabarta mucalalkiina kitaabkay ku sugan tahay oo dee kitaabka dhexdiisa dee yaanu maaha xadiid kasta inuu taa ku caddaynayo axaadiidta qaarkood buu caddeeyaa iskhilaaf dhacay sanadkiisa irsaalnimo iyo wasilnimo laysku axaadiidta qaar buu caddayn doonaa tasxiif dhacay ama matniga dhacay ama sanadka dhacay waa tasxiif dhacay axaadiidta qaar buu idraaj jira oo inaan xadiidkii rasuulka ka mid ahayn oo xadiidkiisii raacdo in hadalkiisii ka mid ahayn oo uu sheegi doonaa jirta bal markaa umuuraha caynkaasee ikhtilaafka ruwaadda kama yimaado iyo taasoo kale kitaabka meelo kala duwan oo amhilo badan leh ayuu sheekhu ku sheegi doonaa haddaba taa weeye oo taasna kitaabka akhbaarta mucalalkiina way ku sugan tahay waa iskhilaafka ruwaadee ziyaadiya naqsi iyo irsaal iyo kayrkii iyo ay isugu khilaafeen idraajka meelo jire uu sheegi doono tasxiifka ama sanad dhacay ama matniya uu sheegi doono alfaadaha qaarkood uu odhan doono hebel laftiyada qaarkood uu ka joogsan doono uu isagu xadfi doono cilo ahaan isagoo cilaynaya umuuraha caynkaasa weeyo haddaba umuurahaasna ee maaha inuu sharaxa u sharxaya ay noqoto muqadimada waxyaala uguma sharxay ee warintiisa iyo sheegidda sanadkii uu kuma soo arooriyo isagoo umuuraha ka hadlaya xadiidka markaa ama akhirkiisa iyo ayaa waxyaalahaas dhacayaano bal waxaan leenahay umuurahana waa umuuro kitaabkeena insha allahu tacala ama kitaabka inooguba iman doonaa sheekh wuxu uhi raximah llahu tacaala wabacdi intaa dabadeed yarxamuka allah allaha kuu naxariiste waa ninkii isaga weydiistay inuu kitaabkan alifo ee nidhi axmed ibnu salamaan la odhanayay rafiiqiisana waa ahaa khaasatan rixalaadkiisii qaar dabamakaas intii kitaabka taaliiftiisiina waa laba joogay bal markaa ninkaas buu la hadlayaa allaha kuu naxariistee falowla ladii kii haddii aanu jirin ra'aynaa aan aragnay oo min suu'i saniici kathiirin in badan ficilkooda xumidiisa intaa badan oo miman iyagu duul kaba mida nasaba oogay nafsahu naftiisii oo naftiisii kaba dhigay wayo ama dee muxadian halkeer u fadhiistay inuu cilmi xadiid sheego ama alifo ama dadba uu u naqliyo nasaba nafsahu naftiisii ay aqaama nafsahu muxadian oogay naftiisii oo kaba dhigay muxadis dee isagoon heerkii laga doonayayna gaadhsiisnayn dee marka la eego inuu wixii ay ahayd inuu ilaaliyo taasna aan ilaalin haddaba saniicooda xunoo maxay ah fii maa yalzamhum wixii laazimayay farsamo xumidooda iyo ficilkooda aan toosnayn ee ahaaday fii maa yalzamhum wixii iyaga laazimayay oo ah min darxi alaxaadiidi adaciifati axaadiida daciifka inay iskaba tuuraan wa riwaayaati almunkarati riwaayaatka munkarka ay faraha ka qaadaan ay tuuraan oonay warin wa tarkihim ay ka tegeen iyadna waa saniicu eh, aliqtisaara gaabsasho ay ku gaabsadaan cala alaxaadiidi axaadiid alsaxiixati saxiixa almashhuurati shuhrowday oo mima kii ka mida ah axaadiida saxiixa ee mashhuurowday naqalahu ay soo naqliyeen athiqaatu dadkii lagu kalsoonaa almacruufuuna la yaqaanay bisidqi waalamanati run iyo ammaano lagu yaqaanay waxay soo naqliyeen kaasun lagu gaabsado ay taasna kaba tegeen oona iyagiina kuba gaabsan welibana arrinkaasi jahli wax uga yimi maahee bacda macrifatihim intay garteen dabadeed axaadiida caynkaas wa iqraarihim qirashadooda ay qirteen dabadeed bialsinatihim carabadooda ay ka qiranayaan anna kaiira in badan oo mimaa yaqdifuuna waxaan ay tuurayaan qadafahu bimacnaa alqaahu weeye macnaa waxaan ay warinayaan ay sheegayaan bihi isaga ay u tuurayaan ila alaqbiyaai waa dadka jahalada ah dadka waxyaalahan aan garanin aqbiyaha jamcu qabiyin oo ruuxa doqonkee laakiin wuxuu uga jeeda dadka kaafilka ahee jaahilka ah ee umuurahan aan xadiidkii kiisa fayow iyo ka kale aan kala sooci karahayn ay u tuurayaan ay dee dhexdooda ku faafinayaan ama ay u warinayaan ila alaqbiyaai min annaas qirashadooda ay waqraarihim bialsinatihim maxay qirteen ana kaiira mima yaqdifuuna bihi ila laqbiyaa'i min annaasi huwa mustankarun inuu ku munkara yahay ama mustankara uu yahay wamanquulun ku laga soo naqliye uu yahay iyagoo hadda taa qirtay weeyo waayo garashalaan iyagii ma hayso an qowmin qowm hayri mardiyiina aan laga raalli ahayn in laga soo naqliyeyniyo intay qirteen dabadeed ee carabadooda ka qirteen weliba iyagoo quluubtoodana kaba garanaya qowmkaas khayrumardiintaasoo miman dama iyagu ka mida dadkii ay ceebeeyeen arriwaayata warin canhum xaggooda wax laga wariyo a'immatu ahli lxadiid xadiidka ehelkiisa dadkii imaamyadooda ahaa milu malikan aimadii milu malik bni anasin wa shucbata bni اlxajaaji wa sufyaana bni cuyaynata wa yaxya bni saciidin اlqadaani wa cabdiraxmaan ibni mahdiya wa hayri bn alaima intuba kitaabkay dee axaadiistooda waa dadka warinaya dadka axaadiistoodna ay kitaabka kuba badantay weeye taraajimtoodna markaa dambe ayay inoo iman doontaa kollayna waana aimo dee aan uba baahnayn malaa tacriif iyo oo dikrigoodu dee waxa weeyaan waa aclaamtii ummadaba haddaba haddaanay waxyaalahaasi jirin lama sahula jawaabtii baa inaga dheeraatay ama bal markaasoo bal waxa weeyaan falowla aladii ra'ayna kii aan aragnay oo min suuci saniici kahiirin in badan saniicooda iyo ficilkooda xumidiisa ah dee waxyaalahaa sameeyey dee muxadisiintabaa haddaanay taasi jirin lama sahula nooma fududaadeen calaynaa korkanaga alintisaabu inaanu isu taagno oonu u banbaxno limaa sa'alta wixii aad naga dalabtay ee min atamyiisi kala soocya taxsiil waa iska midoon taxsiilkuna taxsiilkaoo kale dee dhagxaanta mala macaadintu ay kuba sugantahay ama dahab iyo waxaasi saaritaanka laga soo saaree laga soo soco wixii kaleen dee kaba mid ahayn macdantii taas baaba taxsiil la yidhaah tamyiiskina waa la midoon haddaba taasi nooma fududaateen na hadalku kollay dee waan soo laqabay macnuhu ujeeddadu waxa weeyaan kitaabkan taariiftiisa markii aan muqadimaadkii horraacyadii hore ku jirnayna waan soo sheegnayo waa sabab labaad eh laba sababood buu inoo sheegaya uu sheekhu sheegaya inuu kitaabkan taaliiftiisii ama wixii ku xambaaray ahaayeen dhab ahaan mid baa sababee ta kalena sababta dee inuu fuliyo iyo ratwadii jaanibkaas bay sii adkaysay midi waxa weeyaan waa dalab laga dalbay oo axad dalabadiisii asxaabtiisii kamid ah uu ka dalbay inuu kitaab axaadiida saxiixa unuu ku gaabsanayo asaaniidda mashhuurkaa lagu wariyey inu alifo taasi mid bay hayd oo waata markii hore inoo soo sheegay halkan kalena muxuu inta dambe dalabkaa dee ninkaa rafiiqiisa ama saaxiibkiisa iyo zamiilkiisa tilmidkiisana ahaa dalabkaa uga yimi waxaa isaga ku xambaaray inuu fuliyo ee weliba dee taas ku xambaaray inay arrintan dambe ahaydoo dee dalabkaasna waa jiray laakiin wuxuu arkay dad badan oo dadka iyagu xadiidka ku shuqloona oo axaadiidtii aan kala soocahayn axaadiistii iyagoo garanayo weliba macrifo uleh dee kuwan dadka aan toosnayn laga warinayo iyo taa macrifo u leh haddana iyagoon kala soocin dadkii ku dhex faafinaya kitaab ha ku alifeen ha ku wariyeen oo dadkii cawaamta ayan waxaan kala sooci karahayn u sheegayo gaadhsiinaya tan uu qadfiga kaba cabiray haddaba markuu taa arkay oo iyadana dee dhib badani ay kaba imanayso oo dadkii waxaan jirin ama aan sugnayn ay u qaadanayaan xadiidka sugan oo lagu camal falayo taas baa waxay keentay inay isaga waxa weeye raqbada ruuxaas ama dalabkii inuu fuliyo oo tan baa ku adkaysay oo waxay sii adkaysay taxqiiqa raqba dalabkaa taxqiiqiisii uu xaqiijinayo isagu ayaa maxay ahayd waa arrinkan uu arkay oo macnaa dalabkii hore laga dalbay ayaa isagii dee waxa weeyaan isaga inuu xaqiijiyo oo wixii uu ku dhaqaaqo waxaa maalan u fudaydiyey ee ku xambaaray wuxuu noqday arrintan uu arkay oo wuxuu leeyahy haddaanay tani jirin dee waaban iska dayin lahaynoo dadku ay axaadiista hagaag loo kala soocayo kuwa kale munkaraadka la iska dayinayo tani noomay fudaateen waata hadalkiisana ku khatimi doono walaakin min ajli maa kii daraaddii aclamnaaka aan ku ogeysiinay oo min nashri qowmi waa qowmkan iyagu kuwa uu ka cabirayna markii hore minman nasaba nafsahu muxadian faafinta ay faafinayaana alakhbaar almunkarata akhbaar munkara oo bilasaniidi dacaafi asaniid daciif o almajhuulati majhuulaataa lagu warinayo kuba sugan waqadkiim tuuritaankooda iyo dee faafintooda ay ku dhex faafinayaan biha axaadiisa caynkaas ee munkarka ila alcawaami waa dadkii uu markii hore alaqbiya ka cabiray dadka cawaamta ahe aladiina kuwaasoo laa yacrifuuna aan garanayn cuyuubaha ceebaha ay leedahay aan kala sooci karayn ay ku dhexdoodii ku tuurayaan kusii daynayaan ku faafinayaan haddii matalan kaa daraadii ayaa kaas ayaa khafa markaa kaa liajrigii buu khafa u fududaaday calaa quluubina quluubtayada dee uu ugu fududaaday waa ijaabatuka ilaa maa sa'alta oo anig taasaa noo fudaysay taasaa igu xambaartay buu leeyahy inaan ka aqbalo oon kaa ajiibo wixii aad iga dalabtay oo aan raqbadaadii taxqiijiyo taas baa iguba xambaartay kollay hadalkuna waa cad yahay laqbadan dee markaa ku noqnoqotaan way iska caddaan doontaan baan filayaa marka hore waan soo sheegay tarkiibkan iyo asaaliibtan muqadimadu inay kollay waata soo sheegay meelo qaarkood iska yar qumuud iyo waay ay jiraan wallah subxaana wa tacaala aclam aclam subxaanaka